dhinto nabi kale alla soo saari jiray ayagaa siyaasadda hayey nabiyaalkaa siyaasadda hayay ayagaa madax ahaa ayagaa ummadda maamuli jiray markii nabi dhintada ilaahay nabi u soo saari jiray siyaasadduna waa ummadda dantooda meesha laga ilaaliyo waa diinka meesha laga ilaaliyo waa nafta meesha laga waardiyeeyo waa maalka meesha laga waardiyeeyo waa caqliga meesha laga waardiyeeyo waa cirdiga meesha laga waardiyeeyo haddii ay marka ayadu sidaas alla ugu talagalay ku socoto oo anbiyaalka iyo dadkii dhaxlay ay gacanta ku hayaan ummaddaas waxaa u badbaada addaruuraat alkhamsa shanta arrimood oo la yidhaahdo diimahoo dhan waa ka midaysnaayeen in la ilaaliyo oo ah diinka in la waardiyeeyo nafta in la waardiyeeyo maalka in la waardiyeeyo caqliga in la waardiyeeyo daroogada iyo qurunka laga ilaaliyo cirdiga in la waardiyeeyo zinada iyo qurunka lala dagaalamo nabiyaalka marka maamulka hayay maxaa yeelay shantan waa shanta dawladdu inay ilaalido loogu talagalay waa shanta ugu waaweyn arrimaha muslimiinta oo danaha caamka ah marka dadka dadka ugu qayrka badana ilaali karoo garan kara saas daraaddeeda nabigeena suuban salى اlahu calayh wasalam markuu joogay isagaa imaamka muslimiinta ahaa markii ilaah oofsadayna dhulka korkiisa qofkii u cilmiga badnaa uguna qayrka badnaa aa loo diiday oo ku wareegay oo ah abubakr sidiiq markii ilaah abubakar oofsadayna waxaa siyaasadii qabtay dhulka korkiisa inta ku nool qofkii ugu cilmiga badnaa uguna fadliga badnaa cumar ibnukhadaab markii ilaah cumar oobsadayna waxaa siyaasadii qabtay iyo hogaankii muslimiinta inta ummadda muslimka ugu fadliga badan cumaan ibnu cafaan markii cumaan ilaah oobsadayna waxaa qabtay inta noolkii u fadli badnaa cali ibnu abi aalib marka waxay ku tusaydaa dariiqaas oo ah siyaasadda iyo maamulka guude ummadeed islaamku wuxuu ugu talagalaa dadka ugu fadliga badan ummadda maxaa yeele cid kale ma gudan karto mas-uuliyaddaas mana gara karto mana ilaali karto marka ambiyada ayaa hayi jiray reer banu israa'iil ayagaa maamuli jiray markii nabi dhintana nabigaa ka dabamari jiray nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wainahu shaniya laa nebiya bacdi arrintu waxay tahay aniga nabi igama dambeeyo oo haddii ilaah i oobsado nabigu aniga nabi igama dambeeyo nabi iga dambeeyaa ma jiro nabiyaalkii waxaa lagu soo qatimay nebi moxamed sala allahu calay wasalam qofkii nebi moxamed ka dambeeyaoo nabinimo sheegtaa waa dajaal waa been badane waa gaal waa qof ibliis oo ilaah iyo rasuul beeniyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wasayakuunu waxaa sugnaa doona khulafaa'u kuwo kala khaliif noqda nabiga sala allahu calayh ka khaliif noqday abubakar waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulilaah kii rasuulka khaliifka ka noqday khaliif waa qof qofkii ka horreeyey ka bedel noqday khaliifatu rasuulilaah cumar ibnukhadaabna waxaa la dhihi jiray khaliifatu abibakr abubakar uu ka khaliif noqdo oo uu ka dembeeyey cusmaan wuxuu khaliif ka ahaa cumar calina cusmaan uu khaliif ka ahaa khaliif macnaheedu waxa weeye kii ka horreeyey uu ka dabamaray oo shaqadiisii qaba waa sidaas ma aha allu khaliif ka yahay ilahay cidno khaliifka ma waxaa laga khaliif noqdaa laba mid ka mid ah qof dhintay waa laga khaliif noqdaa mid maqanna waa laga khaliif noqdaa in allaha xayun ilaa waa mid nool laa yamuut mana dhinto gaayb maahna waa xaafid oo baaracanayo samiic basiir a ah lagama khaliif noqdo isaga ee khaliif haddaad maqasho wuxuu khaliif ka yahay kii ka horreeyey kii ka horreeyey marka nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wasayakuunu waxaa sugnaan doona khulafaau kuwo kala khaliif noqda oo madax kala dambayda weeye fayakturuuna waa bada doonaan waxaa dhici doona marka dambe inay bataan oo waxaa la rabay hal khaliifaa la rabaa markiiba muslimiinta hal khaliifaa loo rabaa marka dambe fasaada imaana waa badanaya laba isqabsee anaa khaliifa iyo anaa khaliif anaa taasoo kale ma laysku daawaa ma laysku fiirsana maya nabigu wuxuu yidhi sala اlahu alayه wasalam wasayaquunu waxaa sugnaa doona khulafaau kuwo kala khaliif noqda fayakfuruna waa bodo doonaan qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen famaa ta'muruna maxaad na amrayda hadday bataan oo wada isqabsato ama saddex oo ay bataanoo hal mar ay kooxu timaado maxaan samaynaa maxaad na amrayda rasuulka allaw qaala nabigu wuxuu yidhi fuu oofiye baycat alawali midka hore beecadiisa falawali haddana kan ku xiga hadday laba yihiin midka horeeya khaliifkii muslimiinta ah kan ka dambeeya ha aqbalinina midkaas horeeto midkaas horeeto ah khaliifkii muslimiinta ah kan dambe ma ahan khaliif wey waa baail beecadiisa xataa beeco haddii lala galay oo ayadoo mid hore joogay kan kale ballan lala galo kan dambe waa baabil ballankiis iyo beecadiis weliba xadiidka muslimku nabigu ku tilmaamay oo yidhi fadribuu cunuuqa alaakhiri labadooda mid ka dambeey qoorta ka gooyi ah, ma ahan madaxweyne martiida orod naga tag maahan waa inta la qabto qoorta laga jara ah, waa inta la qabto ah inta la goyna aa laleeya naga daa dhibka sababtu waxay tahay haddii ay fitan timaado fitantu kii hore lagu qabsaday ma ku dhacayba keligiis ummaddo dhanay ku dhaceen markay fitanu timaado waxa weeye marka la waayo madaxweyne ummadda waardiyeeyo diintooda xuduudda gaalada ka celiya gaalada xuduudaha ka imaanay waddankay taaka taaka u qabsanayeen diinkaa baaba'a ah, wax kastaa laga samaynaa waddanka gaalnimo kastaa lagu faafina waddankaa la qabsanaa diintaa kow baaba'e waxa baaba'a nafta marka fawdo timaada waa layslaynaa markaasaa naftii muslimiinta oo uu nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam hal qof oo muslim ah in la dilo ilahay agtiisa waxaa ka fudud adduunka o dhanoo la rogo taasa meeshii nafta muuminku saas aheed aa kun kun iyo boqol boqol loo dila taasaa imaanayda marka madax la waayo waxaa imaanaya maalka in la dhaco oo isbaarooyinta la samaysto meel walba lagu dhaco hantidii muslimiinta waxaa imaanayda cirdigii in lagu tunto zinadii gabdhihii la kufsado wadooyinku go-aan la safri waayo meel laysku mara la waayo oo la kufsado dumarkii oo cirdigii baaboo waxaa imaanayda caqligii in wax waardiyeeyo la waayo oo qofkii rabaa qaad keeno kii rabaa sigaar keeno kii rabaana uu keeno qamro kii rabaana xashiish keeno bal guryaha lagu beero beeraha lagu beero sida maanta waddanka iyagu yihi nuucaasaa dhacayda marka caqligii daroogaa dilayde cirdigiina zinadaa dilayda maalkiina isbaaro iyo dhacaa dilaya naftiina waa la laynaya diinkiina waa la baabi'ina mar haddii madax la waayo wax ilaashanaya lama saas darteeda ma ahan in la daawadee haddii midka horoo joogay uu diinta waardiyeynayo ma ahan waa cadaalad fiiri cadaalad lagama hadlayo cadaalad waa qaali hadduu xoogaa waa faajir laakiin waa muslim xuduudda islaamku ku jira waa qof muslimoo tukanaya diinka waa waardiyeynaya xuduudda waa waardiyeyna nafta waa waardiyeyna maalka waa waardiyeyna cirdiga iyo caqliga waa waardiyeyna mid ka dambeeyaa ku qabsaday waa in qoodhan laga jara oon la sugin si loo ilaaliyo danta ummadda saasaa nabigu amray sal اlahu alay waslm fuu oofiya baycat alawali falawali haddana kan ku xiga kaas markuu dhinto amaa kan dambe faadribuu cunuqa uu leeyahay nabigu sal اlahu alay waslm hadda waa qof diin waardiyeynaya qofaan isaguba waxba waardiyeynayn haddii mid kale ku qabsado isla boodboodaa laleeyahy hadduu rabo hadduu rabo in la ilaaliyo kan dambe laga qabto asagu inuu diinta ilaaliyaa la raba diinka inuu ilaaliyo oo nafta ilaaliyo oo mas-uuliyaddii dawlad la yimaado kan dambe waa laga qabana marka laakiin hadduusan waxba qiimaa lahayn oo uusan isagu wax ilaalayn hadda ciidan looma noqon kara qofka qofka ciidanka loo noqona oo la garab istaaga waa qof shantii ilaalinaya madaxweyne laga rabo shantii waa inuu ilaaliya hadduu rabo faajir hano hadduu rabo khamradaa cad hadduu rabo wuxuu raba ha ahaado hadduu rabo maalka asagu wuxuu cuno wuxuu qaraabadiisa siistaa ka dhigto muslimna inuu yahaa shardi koo uuna ilaalinayo waajibaadkii waaweynaa oo laga rabo ee waxaan waxba ku fadhin hadda qiimo male waxaan waxba ilaalayn oo xuduuddii alle wax uu ilaalayo la ere kaasu qiimo male hadda nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam fiiriya acduuhu madaxda siiya xaqon xaqooda oo waa maxay addaacatu والnusra waa in la adeeco oo loo gargaaro madaxda haddii lagu qabsado laga celiyo haddii la ydhaha keliga iska celi uu celin karaa waa kelis waa qofki musiibada timaada ummadda odhanay ku dhexee xaqooda siiyo addaacatu والnusra waa inaad adeecdaan haddaysan macaasi amrayn macaasi qofna laguma adeeco waa inaad adeecdaan una gargaartaan oo wax alla wixii wanaaga lagu garab siiyo annaga xaqa yagiina hadday ku tuntaan oysan iyagu waxna siihayn maalka iyagaa keligo iska cuna carruurtooday siisanayaan qaraabadooday siisanayaan kursiga qabiil iyo saaxiibtinima lagu dhiibaa xaqiina ilaahaa kula xisaabtama iska daaya u fiirsan dhegaystaba nabiga acduuhum siiya xaqahum xaqooda siiya fa in allaaha allah saa'ilhum weydiin doona ama sarcahum wixii wixii uu raaciyey alla kula xifadana haddii madaxweynuhu dadka shacabka xaqooda sii diido laakiin muxuu ilaalina waajibaadkii guud oo laga rogay oo kale xuduuddii ilaalina diinkiiu waardiyeyna naftiiu ilaalina maalkiiu ilaalina cirdigiiu ilaalina caqligiiu ilaalina laakiin waa jaa ah, irmaan waraabsiu wataa maya ma dhihi kartid xaqaygu ii diida kiisa siima ma dhihi kartid waa baai waxa weeyaan xaqaadu waa dan adduun laakiin xaqiisoo la ilaaliyo waa dan diineed diinkiiya waardiyeedka marka kiisa la ilaaliyo saas darteeda waa in danta adduun danta diinta laga hormariya ilaalinta isaga la ilaaliya diinta lagu ilaalina diinka lagu ilaalina saas darteed waxaa la rabaa in diinta teeda iyo dantaas guud laga hormariyo dantaada gaarka oo adduunyada allah kula xisaabtama asage can abi saciidin اkudri radi allahu canhu ana nebiya nabiga salى اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi latatabicunna waad raaci doontaan ood raaci doontaan sanana man dad waddadood kaana ahaaday qablakum idinka hortiin dadkii idinka horreeyey waddadoodiiaad mari doontaan sananku waa dariiqa dadkii idinka horreeyey waddadoodiiaad mari doontaan shibran bishibrin taaka taako meeshay cagta dhiganaad dhigayda wa diraacan bidiraain dhudhun dhudhun ayaad u raacaydaan xataa low salakuu hadday qaadaan juxra dabin bahalka dabbada la yidhaahdo godkiisa dabbadu waa bahal u eg waralka bahal abeesada abees cagalayda ama masari nuugta mid u eg waa bahal oo waxaa jira oo weyn oo cagale oo qata ahoo waxa weeyaan dadka gabal abeesay yidhaahdaan dad waxa weya masari nuugay yidhaahdaan dad abees cagalee yidhaahdaan bahashaas bahal aan ahayn maahan iyada oo xoogaa u eg xoogaa ay u egta waana ka yarta taasaa la yidhaha dabba dabbaa la yidhaha dabba marka soomaali uma hayno sababtoo ah waddanka inay joogtaan baa la isku haysta waddanka ma joogta hor ilaa wixii waddanka joogaa soomaaliga marka middaan ma aha dabbada waaba la cunaa middaan lama cuno middaan lama cuno ogaada middaan lama cuno isku cunina middaan marka midaan waxba habanoodayina maxaa yeelay laba shay isku magacna maaha isku muuqaalna maaha ah, midaan dad baa la yidhaahdaa oo aha kitaabku ka hadlaayo tan annaga noo joogtaana waral aa la yidhaahdaa ah, isku magacba maaha ah, dad baa la yidhahdaa waral aa la yidhahdaa soo ma jeedi isku hadday muuqdaan iskuma muuqale iskuma muuqale iskuma muuqale marka bal kutulaha maxaajimta iyo fiiriya oo soo suureeya iskumana muuqaal maahan oo muuqaalka iskagama egta magaciina ma wadaagaan oo midba magac gaara u leeyahi haddii lagu yihi dab baa la cunay waral aa la cunay yaa ku yidhi ah, saas iskugu mid ka dhigtay marka marka midaana inay xalaal tahay yaa sheegay middan ah, marka midaan hala hubsado marka nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam waxaad raaraaci doontaan dadkii ka horeeye waddadoodii taaka taako dhudhun dhudhun xataa low saraku hadday qaadaan juxra dabbin baalka dambada la yidhaha godkiisa la saragtumu idinkuna waa qaadaydaan meeshay galaanaad la gelaydaan qulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah alyahuudu wanasaara dadka aad leedahay waad raaci doontaan ma yahuudda iyo kirishtaanka aan ma yahuudda iyo kiristaanka ummadan muslimka oo raaci doontaa qaala nabig wuxuu uhi faman yaa kale yaa kale waxaan sheega waa yahuud iyo nasaare yahuudda iyo kiristaankaad raaci doontaa saasuu yihi nabi maxamed sala allahu alay waslm fiiri xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu sharxay wuxuu yidhi qaala ibnu badaal nabigu wuxuu ogeysiye uclima salى اlahu alayه wasalam ana ummatahu satatabicu satatabicu almuxdathaat satatabicu almuxdathaat bidcooyinka inay raacraaci doonto oo ay bidcooyin la imaan doonto min alumuur wاlbidac wاlahwaa inay la imaan doonto arrimo bidcooyin iyo hawa raacid ah oon diinta ka mid ahayn nabigaa noo sheegay sal اlahu alيه wasalam nabigaa noo sheegay sal اlahu alay waslm kamaa waqaca lilumami qablahum sidii ku dhacday ummadihii ummaddan muslimkee ka horreyday inay ummaddaanuna dariiqii mari doonto aan nabigu noo sheegay sal اlahu alay wasalam waqad andara fii axaadiia kaiirati biana alaakhira sharu wuxuuna nabigu noo sheegay axaadiis fara badanna noogu digay arrinka dambe oo gadaal diinta looga soo daraa shar inuu yahay maahan qayr in gadaal laga keeni karo qayr nabigaa dhameeyey iyo saxaabadiisa waxaa gadaal diinta looga dari doonaa inay shar tahay nebi moxamedaa sheegay sidaas daraaddeedu wax kastood aragto oon diintii nabiga ka mid ahayn oo aan nabiga diin u ahayn oon saxaabada diin u ahayn oo gabaal diinta looga karanbileeyey gabaal looga daray ogow kayr ma lehe waa shane ah, maahan kayr cusuboo la helay waa balaayo diinta lagu soo daray qaybta dambe wax dambeoo gabaal looga dara waa noocaas waa noocaas ah, mawliidkaana ka mida ah. mawliid mawliid cibaado la yidhaha weligiis nabigu ma maqal dadka dhiga iyo dadka diida intuba markhaatiy ku yii dadka dhiga hadda waxay ku leeyihiin nabiga lix boqoloo sano kadib aa la samey hadda u fiirsada lix boqol oo sano waa lix boqoloo sano ogow markii nabiga laga joogo kadib nin la dhihi jiray melikulmudafar oo boqor haya sameeyey laakiin waa qayr gabaal baha laga keenee laakiin balaayo maahane waa qayr culammada diidaayana waxay leeyihiin lix boqoloo sano ma ahayne saddex boqol iyo lixdan sano markii nabiga laga joogaa horta la feliy nimankii faadimiyiintaas le waa la ogi waana balaayi hadduu qayr ahaa lahaa nabigii saxaabadaa samay lahaa nabigii saxaabadu qayr kama tegin marka fiiri maxaa laysku waafaqsan yahay nabigu weligiis ma maqal cibaado mawlid layidhah weligiis ma maqal dadka samaya xataa waa ogi ah, saxaabada weligood ma aysan maqal cibaado mawlid layidhah afartan madhabood abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici axmed ibn xambal afartan madhabood weligood ma maqal cibaado mawlideeda aftood kuma maqal wax sheegaaya maba maqal maba jirin wax sheegaaba u fiirsada waxaa la ysku haystaa ma qarnigii afraadaa la bilaabay mase qarnigii lixaad aa la bilaabay fiiri goormaa la bilaabay ee waa la isku waafaqsan yahay inaan weligiis nabigu maqan cibaado mawlid leedahay sala allah alay slam dhammaan xataa culummada dhigaan waxay leeyihiin waa bidco oo horta nabi ma ogeyn saxaabana ma ogeyn waase bidca fiican culummada diidaan waxay leeyihiin waa bidco laakiin bidca fiican maba jirto waa wada balaayi ir waa laysku waafaqsay inuu bidcaye ah. ee waxa laysku haystaa ay tahay bidca fiicanaa jirta iyo bidca fiican ma jirto bidca waa wada balaayi fiirsada ah, meesha hadal waxaa la rabaa inaad wax fahamto mawlid waxaa dhigi jira kristan hadeeray ba soo dhawaya mawlidkoodii soo maha nab ciise dhalashadiisii hadeeray u dabaaldegi doonaan hadda waa isku soo dhawaadeen labada mawlid ufeed koodii waxa weeyaan waa bishaan dhalan doonta miya mid dhalan doonta miya labaatan shanteeda waa kuwa ragga yaqan bisha dhalan doonta shan labaatankeedii nab ciisa dhashayli markaasay waxay dhigayaan haddee wax la yaab mawlidkii nab ciise kana waa sida nabiga fiiriya nabigu warkuu sheegaa ma dhici karto inuu baaqdo nabigaa ku dhaartay in dadku sidaan raaci doono ah, wuu ku dhaartay nabigu sala اlahu alay wasalam iriya allahu akbar wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar iriya wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waqad waqaca mucdamu maa andara bihi sala اlahu alay wasalam waa dhacay wixii nabigu sheegay badankiisu waa dhacay ummaddii yahuud iyo nasaara in badanaa raacday saasuu leeyahy de waa goorma markuu leeyahy waa qarnigii sideedaad qarnigii sagaalaad weliba noola uu soo gaaray markaasu wuuu qarnigii sagaalaad wuxuu leeyahay waa dhacday u yidhi wixii nebi maxamed noo sheegay ummaddii waddaas muslimka aheed qaar badan maha dhammaan qaar badanaa yahuud iyo kiristaan raaceen wixii nebi maxamed noo sheegay waa dhacay sala allahu alay wasalam markaasuu yihi wasayaqacu baqiyatu daalik inta hartayna waa dhici doonta inta hartay dhammaan waa dhacayda qof kasta nabigu wuxuu sheegay sal la alay slm yahuud iyo nasaara haddii laga helo hooyadiis mid ku fulay jidka dhexdiisa ummadda nabi maxamedna waa laga hela mid ku fulay laakiin hal shay a ah ilaahay raxmadiisa oo ummaddan iyo ay ku kala duwan yihiin yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara dhammaan waa gaaloobeen laakiin weligeed ummadda muslima wada gaaloobmi weligeed nabigaa yidhi sal اlahu alay wasalam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina calى اlxaq laa yadurhu man khaalafahum walaa man khadala weligeed laga weymaayo ummadda muslimkaa daa'ifo u taagan xaqa oo dariiqii nabiga ku taagan sala allahu alay oo aan ogolayn diinta wax lagu daro in la karambileeyo uma baahna karambilayn ya karambilayn uma baahna so uma uma baahna in gadaal wax looga kabo uma baahna waa dhammaystiranta ayd u taagan oo ilaalinaysa weligeed diinta laga weymaayo weligeed laga weyni laakiin ayaga dhammaan gaalnima iskugu tageen xadiidkan wuxuu kaloo caddaynayaa ummadda nebi moxamed qaar ka mida inay gaaloobayaan maxaa yeele yahuud iyo nasaara sooma gaaloobin nabigu wuxuu leeya sala allahu alay slm wallaahi waad raacayda macnaha qaar idin ka mid aha raacayo wy sooma jeedi taasna maxay kutusaydaa dadka gabala waxay yidhahdeen ummatu maxamed shirki kamaba dhacda firiir jahliga bal fiir meeshuu gaaray ummatu maxamed ummadda nebi moxamed sala allahu alay waslam wax shirkiya kama dhaco maxaa yeele waxay saxiix muslimka waxaa ku sugan xadiisu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina qad ayisa an yacbudahu musalluuna fii jasiirati alcarab shaydaan waa ka quustay in jasiiratulcarab ay ku caabudaan dadka tukada waa ka quustay shaydaan laakiin waxay tahay nabigu ma dadka tukada gabalgaaloobima ma dhihin ee wuxuu ihi aan niyad jabayoo quustay goormuu quustay markuu arkay ummaddiiyo tawxiidkii kunkun qabiil qabiil u gelayda islaamkay faafayo markaasuu niyad jab shaydaankuna qaybka ma oga ha qaybka ma oga markii tawxiidka xoogaabayo arka waa muraajab laakiin kadib in badgaaloobaya nabi maxamed aa noo sheegay sala la alay slam saxiixulmuslimka waxaa ku taalla qiyaamuhu dhicime xataa talxaqa qabaa'ilun min ummati bilmushrikiin qabaylooyin dhan oo ummadayda ka mid a ilaa ay mushrikiinta biiriyaan qiyaamuhu dhicima oo waxa weeyaan weliba dumarka qabiilada reer dows sanadkii dilkhalasa la dhihi jiray ay saynta ku ruxaan hata u tagaan ah, sanadka inta dul istaagaan qiyaamuhu dhici ma soo ma jeedi mideeda kale nabigu markii nafta ay ka dhacday sala la ala sl oo la aasay sow aawa dadki ridooy abubakar aawa dadka ma dagaalama muslimiinta intoodii badnaa sooma ridooy ah, aawa xurubu rido dhan ah. kitaab mideeda kale dhammaan kutubaha xadiiska iyo kutubaha fiqiga kitaabu ridda kitaabka ka hadlaaya ummadii muslimka iyadoo islaamka ka baxda ayta kitaabkaaso dhan u ka hadla kitaabkaaso dhan u ka hadla ilaa kitaab la soo roga qaybtaasaa ku taalla soo maa marka waa hadal la yaab leh oo qof waxa weya la yaab lu ku hadlay weligeed waxay ummadda nabi maxamed shirkiba kama dhaco kuma loo nabigeena waxay leeyihi qaara yahuudiya kristaan raaci doon le ka warrama nabigiiyaa ilaa qaar mushrikiin noqdaan qiyaamo dhicine culamadii muslimiinto dhana ku itifaaqday kitaabu ridda inay qoraan soo ma jeed marka waa wax la yaab Ah, wax la yaab ilaahay hana ilaaliyo eh, ilaahay hana ilaaliyo dad waa tega ah. wuxuu yidhi xaafid ibn xajar ibn badal wuxuu yidhi wa ana diina inamaa yabqa qaa'iman cinda khaasati min annaas diintu waxay ku baaqi noqonaydaa dad gaara agtood waa culummada sunnada ah, culummada ahlu sunna waljamaaca ee diinka saxda u haysta kuwaasaa diintii nabigu agtooda ku soo harayda ee dadka kale waxay uqaybsamayeen labo kuwa gaalooba islaamka ka baxa iyo kuwa islaamkii haysta laakiin bidca ku dara oo iska bara oo islaamkiioo barxan haysta labadaasay u kala qaybsamaya saasay uqaybsamaya nabigu sal lahu ala sl ilaa toddobaatan iyo saddex oo muslimiin guud ahaan ah toddobaatan iyo laba diintu ka barxan tahay baraxaa uga jira diin saafiya ma hayaan iyo hal daaifoon barax u ogolayn diinta intaas waa muslimiintii qaarna waa tegaaba inta iسlاaمka ku jirta xuduuddana waa toddobaatan iyo saddex farqo toddobaatan iyo laba baraxay haystaan dhaydiina hal midaa haysa hal mid middaas muxuu ku tilmaamay waa qolada diin ka dhigata aniga iyo asxaabteed waxaan diin ka dhigano oo aan diinta kala bilayn oo aan diinta gadaal wax uga darin oo aan diinta barxin diinta aan barxin barax uma baahna waa dhamaystiran waana kugu ilan waa kugu ilan waa kugu ilan diinta hal xaraf lagu daro uma baahna rawa الbukhaariyu can usaamata radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yihi salى اllahu alayh wasalam adaacuunu daacuunku rijsun waa qurun waa cadaabaa loola jeeda haddeer rijsun waa cadaab wey rijsiga laba macnuu leeyahay najaasta qurunka waa la yidhaah cadaabkana waa la yidhaha hadda cadaabaa loola jeedaa meeshaan addaacuunu daacuunku rijsun waa cadaabe cadaabkaasoo ursila lagu diray calaa daa'ifatin koox oo min bani israa'iila ka mid ah ow amase calaa man dad ayaa lagu diray kaana qablakum hortiina ku sugnaa waa isku macno raawigaa shakiya inuu nabigu yidhi koox reer banu israa'iil ha lagu diray iyo inuu yidhi ummadihii idinka horeeyey qayb ka mid ah ha lagu diray ummadihii naga horreeyna waa reer banu israa'iil marka waa isku macno cadaab oo ilaahay ayaga ku cadaabaayo inta caasiyeen oo ayaga ku cadaabaayo daacuunku ah daacuunku maahan shubanbiyoodka maan shombiyoodka daacun lama yihaah ah, harciga waa xanuun meelaha qofku ka bidido sida dhegta raadkeeda iyo kilkilaha iyo nabarreed ka soo baxa afku madow yahay oo qandho kudul ama xumad wata xumadaasaa qofka karkarina waa lalabana waa mataga waa dhimana tarabtaranayna dadka ugu baabaan waa xulun oo aad loogu halaagsamo ah, cudur si katara ah loogu halaagsamo maaha shombiyoodkan marka daacuunku wuxuu ahaa cadaab ilaahay reer banu israa'iil ku cadaabay nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam faidaa samictum haddaad ku maqashaan faidaa samictum marka aad ku maqashaan bihi daacuunka biardin dhul falaa taqdamuu calayhi ha gelinina daacuunkaas dhulaad maqashay waxaa ka dhacay daacuun ha isku geli ha aadin cagahaaga ku raasi meeshaada ka joog waidaa waqaca hadduu daacuunkii ku dhaco biardin dhul wa antum idinka walaal antum idinka bihaa dhulkaas aad ku sugan tihiin falaa takrujuu ha ka bixinina firaaran cararin daraaddeed minhu daacuunka aad ka cararaydaan ha ka qaxinina daacuunka lagama qaxe dadkii awal joogay waa inay sabraan qadarka alloo ku dhacayna ku sabraan oysan bixin ha bixin marka lagu leeyahay waa firaaran minhu kolka hadduu safar ama danihiisa ay u timaado waa safri karaa laakiin xanuunka cararid kuma bixi karo laakiin dan kale hadday kala soo safri karo maxaa soo haray qofkii aan awal magaaladaas joogin ama meeshaas ma soo aadi karo ah, ma soo aadi karo oo ma xanuunka laysqabadsiiyaa culumada kale waxay dhaa xanuunka laysma qabadsiiyo ee sababta nabigu u diidaa waxay tahay qofka inuu caqiideeyo wax aan sax ahayn hadduu soo aado magaalo daacuun ka jira hadduu soo aado oo daacuunkii ku dhaco wuxuu caqiidaynayaa cudurkii qofkaasaa ku qabadsiiyey caqiidadaasuu ku cadaab mudanaa si marka caqiidadaas uga badbaado waa aadi marka horeba culummada gobol halkaasay mareen ee waxay dhahan xanuun laysma qabadsiiyo culummada gobolna waxay dhahan maya xanuunka qofkaan hadduu qabo qof kale waa uga soo gudbaa laakiin iskama gudbee idan alluu ku gudbaa u fiirsa waana qowlkaas qowlka miisaanka badan xanuunka qofka qaba inaa haddaad u tagto waa sabab keeni kara xanuunku inuu soo gudbo laakiin ma ahan ayadu arrin iska gudubto waxaana kutusa inay saas tahay dadka jira meeqo qofa u tagta boqolaal qofaa u tagta mid inuu xanuunkii ku dhacaa dhacda intii kale inuusan ku dhicin marka xanuunku asagu daatadiisa iskama socdo laakiin muxuu ku soco karaa idan alle marka waa sabab oo cudurku ku gudbo wey laakiin sababtaas haddaan idan alle la helin ma gudbayo saas daraaddeed meeshii uu joogo ha isku aadin marka oo sababtii ha raadsan haddii sababtii kaa dhul dhacdana qadarka alle ha ka calanee sabar sidaas can caaishata radia allaahu canhaa qaalad caaisha waxay tidhi sa'altu rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey sala اllahu calayh wasalam can idaacuuni daacuunka baacuunka iga waramani faaqbalanii wuxuu ii sheegay annahu baacuunku cadaabun cadaab uu ahaa cadaab yabcahuhu laahu alla ku diro calaa man yashaa qofku doono cadaab ilaahay ku cadaabo cidduu doono uu awal baacuunku ahaa wa ana allaahu alla casa isagaa qaaliba wajalla isagaa weyne jacalahu baacuunka wuxuu ka dhigay raxmatan naxariis lilmu'miniina mu'miniinta ayuu naxariis uga dhigay oo see naxariis ugu yahy waaba ku baaba'ayaane bctibaari اcaaqiba min nayl shahaadaةi اlkrawiya waxa way cirinta fiiri ha fiirin hadda qofkaan inuu dhintay laakiin waxaad fiiridaa cirinta dambe wuxuu gaarayaa darajada shuhadada qofka daacuunka shuruudda soo socdo saddexdaa qofkii laga helo ee daacuun u dhinta saddex shardiyaa laga rabaa haddii laga helo qofkaas wuxuu gaaraa darajada shuhadada darajada shuhadaduna wax fudud maaha marka waa naxariis waa naxariis ummaddan ee cadaab kuma aha jacalahu la wa ana allaha alla casa isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyne jacalahu daacuunka wuxuu ka dhigay raxmata naxariis lilmuminiina muminiintu naxariis uga dhigay biictibaari caaqiba waa ciribtooda ciribta dambe marka la fiiriyo oo ah min nayli shahaadati اukhrawiya shahaadadii aakiruu ku gaaraa qof sidaas weeye laysa min axadin nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayه wasalam laysa min axadin qof ma ahaan qofkaasoo yaqacu daacuunu daacuun uu dhaca fii beladii magaaladiisa oo fa yamkutu ku nagaana fii beladii magaaladiisa yaqacu iyo yamkutuya ku tanaasucayaan fii beladi laysa min axadin qof ma ahaanin axadkaasoo yaqacu daacuunu daacuun uu ku dhaca fii beladii beledkiisa uu joogo oo fa yamkutu uu nagaana huwa qofkii fii beladii beledkiisa uu ku nagaana saabiran xaale uu yahay midkii sabra waa shardiga koobaad magaaladuu joogaa baacuun ka dhacay waa sabra argagixima qadarka alluu hogaansama qadaha alluu raalli ku yahay waa shardiga koobaad muctasiban xaal uu ajar gurubsana wuxuu u joogayaa wuxuu leeyahay ilaahay qadarkiisan ku sabraa si aan ajar u helo waa shardiga labaad yaclamu xaale uu og yahay annahu asaga laa yusiibuhu inuusan asiibayn oo ku dhacayn ilaa maa wixii maahane katabalaahu alla u qoray lahu asaga waa shardigii saddexaad wuxuu caqiidaysan yaho og yahay xanuun iska socdaa ma jiro wax alla u qadaray waxaan ahayn inuusan ku dhacayn saasuu aaminsan yahay saddexdaas asagoo ah qofkii jooga magaalada daacuunku ka dhacay ilaa kaana lahu waxaa u sugnaada milu ajri shahiidin shahiid waa saddex shardi waa inuu hor tasaruf hadduu argagaxsan yahay yuusanba tegin magaaladii jooga laakiin waa argagaxsan yahy wuxuu isleeya haddaad carar laheed waa badbaadi laheyd hadduu ku dhaco oo uu dhinto ajar heli maayo waxaa la rabaa inuu sabarsan yahay aaminsan yahay in wax alla u qoray maana wax kale aysan ku dhexay waa inuu sabro koo waa inuu ilaahay ajar uga rabo sabarka labo waa inuu caqiidaysan yahay wax alla soo gara maray ku dhici maya qadarkii alle waxaanayna ku dhici maya saddexdaas asagoo ah hadduu joogo wuxuu leeyahan rabaa ajarkii shahiidku iiriya marka ajarkii shahiidku leeyahay saddexaa soo gelay buu yihi xaafid daacuunkii hadduu ku dhaco isagoo sabray oo uu u dhinto ajarkii shahiidku leeyahy daacuunkii hadduu inta ku dhaco uu ka kaco ajarkii shahiidku leeyahy daacuunkii hadduusan bataaban ajarkii shahiidku leeyahy saddexdaas waa isku mid saddexdaas shardi mar haddii laga helo daacuunka ama ha ku dhacan ayuu ku leeyahy magaaladii daacuunku jooga qofka waa ku safray ilaahu ajar uga rabaa wuxuu og yahay wax alle uusan soo qadarin ku dhici maayaan khalaas ajarkii shahidka weliya isagu saddexaa soo gele kii inta sabra daacuunkii ku dhaco u dhinto kii inta sabra daacuunkii ku dhaco oo ka kaca kii inta sabra aan daacunba ku dhicin magaaladu iska jooga daacunba kuma dhicin laakiin awal waa sabrayo diyaar waa xukunka alleh saddexdooda shahoodada lamid darajadii shahidka helaya marka taas maxay kutusaydaa caqiidada wanaagsan iyo niyada wanaagsan meesha lagu gaaro qof aysan xataa ku dhicina darajadii shaydka gaara waana niyada marka niyada fiicana dadka kala hormarida an caaishaa radia allahu canhaa anna qurayshan qabiiladii quraysheed ahamahum waxaa muruga geliyey sha'nu lmar'ati haweenaydii arrinkeeda haweenaydii almaqsuumiyati ee reer beni maqsuum loo nisbeeyey haweenaydii oo reer beni makzuum haweentaas waxay ahayd gabar oo wax xadday ay aheyd ah, xoogaa dahab ay xaddeen la isku qurxiyo gabar hadde quraysh oo dadkii ugu sharaf badnaa qabaa'ilkii waaweynaa qabiiladii ugu caansaneed carab ka dhalatay wey marka nabiga loo sheegay nabigu haddee waa la ogyahay xukunka alluu masiina tuugna gacanta waa in laga jara maahan toban sana xabsiyaa la dhigay waa baadi maahan waa la dilay waa baadi waxaa la rabaa allihii abuurtay addoonkan xukunkiisa in la saaro oon xukun banu aadan lagu xukmin gacantuu ka goynaa nabigu sal اlahu alay wasalam midada kale ogow tuugada haddii tuugii la arka la dilo nabadu imaame haddii xabsi daa-in lagu xukumo nabadu imaame haddii gacanta laga gooyo nabadaa imaane maxaa yal alla ugu talagalay alla ugu talagalay waa xigmad al haddii la dilo waxaad cadaynaysaa tuugada joogsan waxay leeyiin shul iyo shal wey ama waa helaa ama waa ku tega Ah. haba ku talagala ma ku joogsaaya laakiin marka gacanta laga go sao gacan murguxan uu ummadda dhex maro oo la waa kaas wa kaas wa kaas qof alla wuxuu arka wuxuu isleeya wargeerina waa la yaqaan nololna waa la yaqaan sidaan yaaba noqon khalaas waa ka hag waa ka nabadgeli ah. waxay yidhahdeen qolooyinka caymaahiinta laadiniyiinta waxay yidhahdeen war haddii gacanta laga gooyo ya u shaqayna bal fiiri cadaalad daradooda qofkaan qof wax baranayay labaatan sano toban sanona carruur ah soddon sano shaqeeyey toban sano afartan sano jir wuxuu shaqeeyey hal habeen xada kan la dhihi ma yaa yaa badbaadina fiiriye tuugaas aan wax barayn oo aan dadka kaliya xada ay u doodayo oy leeyihiin haddii gacmaha laga jaro dadka yaa u shaqayna war dadkii shaqaystay oo la dhacaya yaa xasiina marka kan wadiga u doodayey mideeda kale kansarka qofka qabaxaa gacanta looga gooyey ama lunta sow jirka kale in la badbaadiyo maaha qofkan waxaa gacanta looga dayno ummadda kale inay badbaado isaga waa keligiis ah, waa kansar ummadda ku dhex jiray soo ma ujeed nabigu marka inuu gacanta ka goynayaa ogaaday gabadhaas oo uusan ku dayhayn waa qurayshyad gabadha qabiil weynay ka dhaato magaceed marka reer qurayshyad waxay ha u dhacayda gabadh ayagaaha gacanta laga jaray oo tuugan looga jaray waa magaxum yaa nabiga kalaa nigo dhi karo u kara sul kalo balsan u qalle yaa dhihi kara ah, taasaa ana qurayshan qabiiladii quraysheed ahamam waxaa murugo geliyey shaanulmarati haweenaydii arinteedii haweentii almaqsuumiyati reer beni maqsuum loo nisbeeyey allatii haweentii saraqad xaday waxay xaday xuliyan bilaba laysku qurxiyo gabdhaha waxyaala isku qurxiyaan faqaaluu waxay dhahdeen man yukallimu yaa la hadlaa fiihaa fii shaniha arrinkeeda rasuululahi rasuulka ilaah yaa kala hadlaa sala allahu calay wasalam oole rasuulka allo haka goyn gacanta faqaaluu waxay dhahdeen waman qofkeebaa yejtari ku dhiira kara calayhi nabiga ilaa usaamatu bnu zaydin usaamatu bnu zayd aa ku dhiira kara oo kali ah xibu rasuulku midkuu jeclaa ah sala allahu calay qof kale oo maanta inta u tabadhin kara gabadhaas gacantaa ka goyn ma jiraa la yidhaahda usaamaha loo sheego usaame maanta noogu ergey rasuulka saasaa la fakallamahu rasuulkiiuu la hadlay usaama faqaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam atashfacu istifhaam inkaari bimacnaa nafyi a la idhaha istifhaam oo inkaariya wuu ku inkirayaa nabigu atashfacu ma waxaad ka ergaynaydaa fii xaddin xad xadkoo min xuduudillaahi xuduudda alle ka mid a ma maantan iiga soo ergey waa carooday nabigu salى الlahu عalيه wasalam u fiirso uma qaama nabigu waa istaagay akhtaaba khudbadiiu ku xeel dheeraada akhtaaba baalaqa fi lkhudbati wey fakhtaaba khudbadiiu ku xeel dheeraaday faqaala wuxuu hi yaa ayuha naas dado inamaa wax kale maan ahlaka waxaa halaagay man dadkii kaana ku sugnaa kuma hortiin annahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa markuu xado fiihim dhexdooda ashariifu qof sharaf leh qof magac iyo maamuus bulshada ku dhex leh oo sharaf leh tarakuuhu waa ka tegi jireenoo gacanta kama goy jirin waidaa saraqa markuu xado fiihim dhexdooda addaciifu qof tabarya qabiilan xoog lahayn iyo qof oo faqiira iyo qof aan xoogaa tabar lahayn markuu waxado aqaamuu calayhi alxadda xadsay ka oogi jireen soo qabta diinka alla ha lagu oogo xuduudda alle hala oogo taas xuduud oogid maaha waa koo xoogaa suldo ilaashayda lama yidhaah waxaa la rabaa diin oogid waxaa sharciga ilaahay dadka u simay diinka alle dadka u simay midka boqorka la dhashay iyo midka dadka ugu fog midka qaniga ah iyo kan faqiirkaa kan qabiilka badan ka dhashay iyo midaan qabiilkiisaba noqoon keligiis iska socda sharciga ilahay waa isumid ilaahay waxaa loogu kala dhow yaha alla kacabsi waxaa la rabaa qofkan hadduu xag ilaahay galo khalaas isku mid inay yihiin markaasaana la fahmi karaa in diinkii la fulinayo waxaa la rabaa ninka imaamka ah kan dadka ugu dhow kan ciidankiisa kan wasiirkiisa iyo kan shacabkaa inay isku mid yihiin qofku markuu diinka alle meel uga dhaco sharciga ilaahay la wada marsiiyo waa lagu qanci karaa waxaana loo fahmi karaa diinka alloo la dhaqan gelina laakiin kan ciidankayga lama taaba karo kan qaraabadayda lama taaba karo kan waxa weeyaan laakiin mid kaloo miskiinoo lama ooyaana qabo xadka alle ka aafi diinka alle ku dhaco qayraa ah, imaanaayo kuwa kalena shaqfasha geli tilkisha ka bixi hoosteeda eber waayo meeshaas meeshaas diinku dhaqmidu ma taalla markaa diinku dhaqmiddu waa sidaa nabiga fiiriya sala allahu calay wasalam nabigu waa dhaartay fiiriya wuxuu yidhi waaymullaah ilaahay barakadiisay qasami dhaartaydu ahaatay waaymullaah waa mubtada qarabkiiyo maxduufa qasami waaymullaah barakada ilaahay qasami dhaartaydu ahaatay low ana faaimata binta muxamadin haddii faaimada inan muxameda waa gabadha nabigu dhalay sal lahu alay wasalam ah, saraqad ay hadi laheed laqadactu yadaha gacantan ka jaray iri quraysh hadii lada waa qurayshiyad waana inan nabi moxamed sal lahu alay wasalam waa saxaabiyad soo ma jeedin taas hadday hadi laheed gacantan kow ka siila qabiil iyo qaraabo iyo madax uu dhow yahay midna lagu badbaadi maa xadka alle saas weeye cadaalad soo ma jeedin marka halkaas maxaad garatay xuduudda alle lagama ergeeyo qofka hadduu xad galo waxbuu xaday qamruu caday waa ridoobay xad alluu galay lagama ergeeyo saas waxaa ka duwan u fiirso qofku hadduu qof dilo qisaasaa la yidhaha xaqullahi maa waa xaqul aadam waa ka ergey karta laakiin xaad waa ergeyne maahan hala qariyo waxaad dhihi kartaa waa xaq banu aadan leeyahay in qofkan la dila soo maahan dadkii xaq lahay bari war naga qaata qisaasta naga daayo waa dhici karta ah, weliba qofku marka la dhihi karo waa qof aan shar awal lagu oqono sharwado ahayn laakiin ay marka xumaatay ah, culmadu saas yidhahda ee qof khabiif ah oo isbaaro taagnaa jiray oo dadka laayey inaad waxa weeyaan tidhaahda yaan la qisaasin taasu sax maaha shartiyaba ugu kaalmayna laakiin qofay marka xumaan kartaa qofuu dili karaa waa bannaan tahay dadka xaqooda leh inta loo tago in la yidhaha walayaalo qisaasta naga cafiyo biyo naga qasoo baxa xala waa xaqay leeyihin Ah, laakiin maxaan banaanayn dhabarka la mariyo oo la yidhaahda maya albashalaad ii diida maanta sali maanaa lagu bilaaba ah, sharciga fulintiisa maanaa lagu bilaaba oo yaa lagu bilaaba ma geedaha lagu bilaaba mise weligiisa la dhaqan gelina ilaa qof aan dadka dhalan lama arkeen qof walba markuu inta dhabarka marsado yidhaa maanaa lagu bilaaba inaa lilahi amase la qaryada oo la yidhaa diyaarada raac ka ah kah ah ogaada qof kastoo qof muslima dilay qofka qariya ama dhoofiya ama meel u dalooliya ama ka qayb qaata lacnadii alla ku dhacayna xadiis saxiix muslimka fiiriya lacana allaahu man aawaa muxditan naclad allaha ku rido dembiyaha qofka soo dhoweeyey naxariista allaha ka durjiyo naclad ah, allaha ku rido naxariista allaha ka durjiyo dembiye qofka soo dhoweeyey qof dembiileah oo qof dilay muslim ah qofka qarinaya qofka baalka gelinaya qofka fakiraya naclad allah naxariista allah ka durji nabigu saasuu leeyay sal la waxaa bannaanoo keliya qofka inta la qabto in la yidhaah hadduu qof fiican aha oo aan qof dileeya oo dadka dulmiye ahayn oo mar wax ka xumaadeen in la yidhahdo wardiye naga qaato oo qisaasta naga daayo day diidaanna loo daayo day diidaanna taas sharci waa guli maya maya maya gaalo wax looma dhiibto gaalo wax looma dhiibto marka waa noocaas rawa الbخaarي can ibni cmar radي الlahu canهuma ana rasuul اlahi rasuulki ilaahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulkii alle baynamaa waqti rajulu nin yajuru uu jiidayo izaarahu hoosguntigiisa ama macawistiisa min alkhuyalaa'i kibir daraaddiis nin isagoo waxa weya isqaadqaadayo o faajeertamayo oo marada dhulka ku jiidaya khusifa bihi dhulkiya lala gooy fa huwa ninkaasu yatajaljalu waa sii hanjaq hanjaqlaynaa fil ardi dhulka dhexdiisuu kusii hanjaq hanjaqlaynaa ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam hadda ka hor nin aan marada dhulka ku jiidayay marada muslimka shanshada dhexbartankeeday ku joogtaa dhulkiiu maradii dhigay dhulkuu ku jiidaa ku xaaqa markaasuu kiyir iyo isla weyni isqaaqaaba asagoo saas isku qaadqaadaya aa ilaahay dhulka la jaray ninkaas ilaa qiyaame laga gaaro dhulkaa laqaaq maalin walba hoos u laqaaq halkii joogi ma ta hal mara laqay hoos joogi ma maalin walba waa lasii cadaaba dhulkaa laqaq haddana waa laqaq haddana waa hoos u socaa ilaa qiyaamaha laga gaaro dhulkaasii laqaq waana kilirkii marada muslimku aanqawga ma gaarto ogaada waa mutakabir qofka maradiisa aanqawga gaarsiiya waa kibiraani waa qof kibrey soo ma jeedin ninkaasna waxay culummadu waa gaalkii weynaayo qaaruun ah, sida ilahay yidhi fakasafnaa bihi wa bidaa'ihi alard asaga iyo gurigiisiiba dhulkaan la jarno ilahy isaga ah, iyo gurigiisiiba dhulkaan la gooynay u fiirsada marka halkaas waxaa laga qaata marada ninka muslimka ah shanshada dhexbartankeeday ku joogtaa ilaa aanqowga inta ka koreeyana u bannaanta waxna waa sunno waxna waa mubaax shanshada dhexbartankeedu waa sunnadii marada ilaa aanqawga laga gaarana waa mubaax waa u bannaanta aanqawgu marada xaq kumale lama gaarsaga lama dabooli karo xaq kumale marada wixii hoos uga dega waa naar waxaana lagu yaqaanahayra culammada muslimiintu dembiga inuu kabiiro yahay iyo inuu saqiiro yahay waxyaalaha lagu yaqaan waxaa ka mid a ah. haddii la yidhaha dembigaas qofkii gala cadaabkaasuu leeyahy ama la yidhahdo adduunka saasa loo ciqaabo dembigaasu saqiiro maaha waa kabiira waa dembi weyn nabigana axaadiis aad u badan ayaa soo aroortay oo uga digayo waxaa ka mid axaadiista soo aroortay xadiidka abi saciidin اlqudriy nabigeena suban wuxuu yihi salى اlahu alayه wasalam izrat lmumin izrat lmumin izradu waa hay-at liza ninka muuminkaa macawistiisa ama hoosguntigiisa ama qamiiska waa marada hoose maradiisa hoose ilaa ansaafi saaqayhi labadiisa shasho kala barkooda halkaasay minku joogtaa muumin maradiis waa halkaas muumin hadduuba yahy ilaahay rumaysan yahy maradiisu waa shanshada dhexbartankeeda markaasuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam wamaa asfala min alkacbayni labada anqow ama labada kuraame wixii ka hooseeyaana huwa fi naar qofkaasu naartu ahaa ah, maha marada alcadaaba waa saaxibu fow ah, qofka maradaas wataa naartuu ahaaday saddex goora nabigu ku celsho naartuu ahaaday naartuu ahaaday naartuu ahaaday markaasuu nabigu wuxuu daba dhigay haddana laa yandurullah ilaahay naxariis ku fiiri ma aakiro ilaa man jara qofka jiida isaarahu hoosguntigiisa badaran kibir daraaddiisa ilaahay naxariis ku fiiri ma qofkaasu alle wuxuu ka sugaya cadaab iyo carab xadiiskaas imaam axmeda wariyey ibnu maaja waana صaxiix xadiis labaad nasaa-iya wariyey min xadiisi xudayfa nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam walaa xaqa lilkacbayni fi lizaar wax xaqa uma sugnaan labada anqow xagga hoosguntiga ama macawista macnaha marada hoose ama hoosgunta ama macawis ama qamiis ama sarwaal ama bandaloon marada hoose anqawyadu xaq kuma leh kuraamuhu waxba kuma laha lama gaarsii karo lama gaarsii karo soo ma jeedi xadiiskaasna waa صaxiix bukhaari wuxuu wari min xadiiث abi hurayra nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam ma asfala min alkacbayn min alizaar fa fi الnaar wax allo wixii hoos guntiga waa marada hoosoo dhan labada anqo wixii hoos uga degaa naartuu ahaaday qofkaas naartuu gelaa bukhaariyaa wariyey halkaas axaadiistu waa cadda macnaheedu laakiin culummada gobolaa waxay yidhaahdeen waa imaamu nawowiye qofka maradiisa anqawa ka hoos mariya labaa loo kala qaada inuu marada u jiidayo khuyalaa iyo kibir iyo inuusan kibir u jiidayn labaa loo kala qaado hadduu kibir u jiidayo waa dembigaas weynoo kabiirada xaaraanta hadduusan kibir u jiidayna waa karaahiya xaaraan ma ah maxaa yeelay qofka kibir u jiidaa la yidhi saasaa la yidhi man jara sawbahu khuyalaa qofka maradiisa u jiida kibir lam yandur illaahu ilayhi ywma alqiyaama culimmada qaar kale sida xaafid ibnu xajar iyo ibnulcarabi almaliki waxay yidhaahdeen haa waa sax qofka maradiisa kibir aan u jiidin haddee dembi maba ku dhicin laakiin xaa la yidhaha horta kibir waxaa la rabaa kibirka in la xadeeyo wax wax lagu xadeeyana waxa u fiican warkii nebi moxamed sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi kibir maxaa la yidhaha alkibru badr الxaqi وaqamd الnaas kibir waxaa la ydhaha laba shay in aad xaqa diiddo u hogaansami diiddo marka lagu sheego iyo dadka inaad yasto labadaasaa la ydhaha kibir fiiri marka hadda maxaan ogaanay dhammaanteen marada ninka muslimka ah halkay ku joogtee shanshada dhexdeeda qofkii markuu saas ogaado hadduu asagu uu u hogaansami waayo oo idha maya aniga taas ilama burcoona aan qawlan ka hoos marina haadaa mutakabir waa kaasaa mutakabir waa kaasaa kibiraanigu nabigaana ku tilmaamay qofka hadduu marada meeshii sharciga ahayd ka xirto oo ay ka baxsatoy hoos uga dhacdo oo markuu arka uu soo qaado mutakabir maahan wax dembiyana male maxaa yeelay asagu waa hogaansamay markii qalad ka dhacna iska celina qaladka waaa qaarka yidhi qalbiga haddaadan iskala weynayn dhib ma leh waxaa noo daliilaha yidhaahdeen xadiidka abu abubakar nabi uga hadlaayey oo bukhaari u wariyey fiiriya laakiin xadiidka asaga akriya abubakar xadiidkiisu laba kee ahaa marka hore miyuu xukunkii nabiga u hogaansami diiday markaasuu aniga kid iguma jiro masee nabigu u hogaansamaa maradu markay ka dhacdana waa soo qabanaya labada kee aha ilaa waxaa la rabaa xadiiska la dalisho in la fuliyo lafdigiisaan akrinaa iri cabdullahi ibn cumar wuxuu yidhi nabiga sal اlahu alay waslm wuxuu yidhi man jara thawbahu khuyalaa qofka maradiisa u jiida kibir lam yandur illaahu ilayhi ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay naxariis kuma fiiriyo qaala abubakrin abubakra wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina axadda shiqay isaari maradayda hoosguntigaa labadeeda daraf daraf ka mid ah yastaqii hoos iga dhaca ma ahan anaa hoos geyna ilaa anii iiriya ilaa anii laakiin aniga atacahadda waa ka warqaba markay hoos u dhacdo daf aan le waxaa qaarka dambe u dhuubna abubakar marada macawista marka ma cesha markuu xidho darafa hoos u dhaca qaarka dambe u dhuubna markaasuu soo qabana mar alla markuu dhacna waa qabana ilaa anii atacaahad laakiin anigu waa ka warqaba huy hoosu iiga dhaca waa ka warqabaa soo qabana nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalama lasta miman yasnacu khuyala adugu mati dadka kibirka u samayna mati maxaa yeelay markii hore haddaad ilaahay uhogaansanto maradii meel sharciga ka xiratay haddaad aragtay inay kaa dhacdaan aad soo qabatay ee mutakabir ma mutakabir waxaa lahaha qofkii diinka inta loo sheegay meeshii nabiga diidoo meel kale doortay markuu soo falaayuuban xagga fadhimayo surwaalka halkaasi aan qawguma ka hoseeyaa isagaaba ka hoseeya surwaalkaa soo ma jeed isagaabaa ku tosayba isagaaba ku doortay waa kaasaa mutakabir fiiriya culummada muslimiintu waxay ka yidhaahdeen marka ibn اlcarabi almaliki wuxuu yidhi laa yajuusu lirajuli ah, qof ninka uma banaana an yujaawisa bihawbihi kacba inuu aanqowga ama kuraamaha uu hoos uga rido dhaafsiiyo maradiisa oo wayaquula uu yidhaahdo laa ajuruhu qoyala anugu kibir u jiidi maah uu yidhaahdo u fiirsada hadalkaasoo ma cad ah, ta marada hoos geysto inuu yidhahdo anugu kibir u jiidi maah been badana duusan kibir u jiidayn maa hogaansama ilahay u hogaansama ah ma banaana wuxuu yidhi wainamaa haada lwaciidu shadiid goodigan daran wuxuu yidhi laa yajuusu uma banaana lirajuli ninka an yujaawisa bihawbi maradiisa inuu inuu dhaafsiiyo kacbahu aanqawyada oo wayaquula u yidhahda laa ajuruhu jiidi maa khuyalaa kidib liannahu qofkaas oo maradiisa caanqowga dhaafsiiyey qad tanaawalahu xadiisku waa gaaray lafda xadiiska lafdigiisi uu ku dhacay ah, dadkii nabigu naarta u ballan qaadayuu soo galay xugman xagga xugun ahaan waa soo galay qofkaana soo ma jeedin walaa yajuusu ma bannaana liman qof tanaawalahu lafdu lafdigii xadiisku qof uu gaaray xugman an yaquula inuu yidhahdo laa amtailu anugu fartoomi maa oo qaadan maa xadiiskan xukunkiisa ku dhaqmi maa maradayda koru qaadi maa ma dhihi karo maxaa yeelay wuxuu leeyahay lianna tilka alcilala ciladaas oo kilkaa laysat fiya aniga iguma jirto waxaa loo diidayaa marada inuu jiido qof ciladaasu ku jirto aniga ciladaas iguma jirto ma dhihi karo maxaa yeelay fa inahaa kelimadaasu dacwa waa sheegasho hayru musallamatin aan loo daynayn waa wax uu iska sheegtoon loo nabadgelinayo bal idaalatu fiiri dheeraynta uu dheereeyey daylahu maradiisa faraqeeda daalun wuxuuba tusaa calaa takaburihi inuu isla weynya xayl hadduusa isla weynayn alluu addeeci laha iyo rasuulkiisa fiiri alla iyo rasuul addeecin xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi wa xaasiluhu warka khulaasadiisa ana alsbaala waa juska tobnaad laba boqol toddobaatan iyo han faxulbaari juska tobnaad laba boqol toddobaatan iyo han wa xaasiluhu warka xaasilkiisa ana alsbaala sbaal waxaa la idhaha maradu anqawga ka hoos marta yastalzimu waaba keensaaba alquyala isla weyn iriid way islaazimayaan maba isfaaruqaan haddaad marada hoos u dhigto mutakabiraad tahay ule xafi ee inta hoos u dhigto aniga mutakabir maahi wax jira maaha beenalad ah, waaba waa islaazimaya waa keensanaada wuxuu yidhi walow lam yaqsid khuyalaa yuusanba u qasin isla weynin hadda fiiriya qamradu waa xaaraan soo maaha qamradu waa xaaraan ka warrama qofkii yidhaahda inta iska kabadan yidhaahda waxaa la diidayaa qofku markuu wareero marqaamo zinada iyo dhiigga muslimka iyo ku dhacaye anugu ilaahay igu ina adkaar ku akriyaan rabaa inta soo jeed caaw subxaan allah subxaan allah dembigii mauga badbaada ya dembi uga badbaadiyo horta qamrada waxaa la yaan lacadi ma caday ha dembigi wale ma dhii kara anugu sooma gelaayo dembiga ha shiikheeni shii maxamed macalin allah janno ku abaal mariyey aa su-aalkuwa u soo qaray shiik qaadka qaadka anugu habeenku waa cunaa laakiin ujeeddadaydu maaha inaan ku zinaysto ujeeddadaydu waxay tahay salaatuleyl salaatuleylka inaan ka seexan waxaan weli igu soo raca marka jawaabtii qiimaheedu wuxuu yidhi salaatuleylka jannada lagu galaa maaha mid darooba kaa kanta dhulku caddaadana hurdi weyne ee salaatuleylka jannada lagu galaa waa mid cabsi ilaahay hurdada kaa soo xilixilay hurdada waa in hurdada cabsiyu kuu diiday ee darooda hadday hurdada kuu diiday qiimo ma leh qiimo male markaasu aayadii akriya bal fiiriya qur-aanka tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic dhinacyaalkooda makaamjiifyada ka soo carara maxaa dhacay khawfan wa damacan cabsi ay cadaabka ka cabsanayaan iyo damac ay jannada damcayaan waana qof cabsi la hurdi waaye alla qayr u ballan qaado ee qof daroogo la hurdi waaye alla waxba qayr uma ballan qaadin ah, marka mar haddaad ficilkii samaydo sideeda ficilka xaaraanta niyo uma baahno masaladaas fiiriya shaygu hadduu xaaraam yahay niyo kaama rabo waxa niyada u baahan waa daacada ah, wixii daaca niyuu rabaa laakiin inta xaaraan samayda inama alacmaalu biniya anuu inaan tasbiixsadaan raba qaadkan xuna ah, anuu marada waajiida inama alacmaalu biniya anuu waxa weeyaan marada waajiida nabiga uhogaansami maa laakiin kibirguma jiro aniga heesa waa dhegaysana inama alacmaalu biniya laakiin aniga xumaan kama rabo war inama alacmaalu biniya daacay ka hadlaya maanta haddii shaygii lagu yidhi dembigaas qofkii sameeya cadaabu leeya haddaad samaydo cadaabki ad leeda niyo uma bahna soo ma jeedo wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar walow lam yaqsid ilkhuyala yuusan bikibir u qastini hadduu ficilkii sameeyo ah, dembiguu leeya wayuayidu waxaa xoojinayu kuri macnahaas ilaa marka la iskhilaafo labada macno kitaabkii sunnadaa lagu miisaamaa macnaha ah haddaadna jiido kibir waa kugu jiraa macnahaas waxaa xoojinaa maa xadiidkii akrija uu soo saaray ibnulmaniic can ibni cumara fii asnaa'i xadiiin rafacahu xadiis nabiga uu kor yeelay nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam iyaaka wajara alizaar waan kaaga digayaa maradaada hoose inaad jiiddo fa ina jara alizaari min almakiila maradoo la jiidaa kibirkay ka mid ka warrama nabigaa yidhi sala allahu alayh marada oo la jiidaa kibirkay ka mid ka war haddaad tiraa waa jiida kibirna maaha sow nabi beeni maha waa nabigiio soortin nabiga adu waxaa leedaha aniga waa jiidaa kibirna iguma jiro nabigu wuxuu le sideedaba marada la jiidaa kibirkaiyo ka war si cad aad nabiga marka uga hortay wuxuu hi xaafidku arrinta labaad qaaraa waxay xujaysteen qaaraa waxay xujaysteen marada oo la jiido marada oo la jiido waxay u xujaysteen qaarkood xadiidka abubakar wax xujo uguma sugna laba arrimood midda koowaad abubakar nabigaa taskiyeeyey inuusan kibir u samaynayn adiga yaa ku taskiyeeyey isla weynida inaad tidhahdo aniga kibir uma jiro falaa tuzaku anfusakum huwa aclamu biman itaqaa arrinta labaad abubakar maradiisa waa ka warqabay waa soo jiidayey ee asagu inta sharciga khilaafo meeshii xaaraantayd kama xidhan jiray aana soo akrinay xadiiska laftigiisa marka waa arrin aad u muhima sidaas daraaddeed xaafid bn xajar fatxulbaariga juska tobnaad laba boqol lixdan iyo toddoba wuxuu yidhi fiihi xadiidka abubakar fiirihi xadiiska abubakaru kuu caddayna si aan lagaaga qaldin xadiidka abubakar waxaa ku sugan annahu laa xaraja wax dembiya kuma sugnaa calaa man injara izaaruhu qofkii maradiisu hoos u dhacdo bikayri qasdi isagu isagoon u qasdin isagu markas iyada hoos u dhacdo markuu arkana waa qaaday qofkaasu ma dembaabin ma dembaabin waxaa waajib ku inuu ka warqabo laakiin والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد